alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma saaka waxaan bilaabeynaa manduumo la yiraahdo almanduuma araa'iya almanduuma araa'iya waa manduumo ku saabsan caqiidada iyo tawxiidka kana hadlaysa caqiidata ahli الsuna waاljamaca waxaa iskale oo alifay oo nadmiyey imaamka la yidhaahdo sacad ibnu cali ibnu muxamedin ibnu caliy ibnu xusein abulqasim zinjani zinjanna waa nisba zinjani nisbatun ilaa zinjan waa qarya ku taala dhinaca athirbijan iyo dhulkaas la yidhaahdo armenia athirbijan iyo dhulkaasi ku taalaa qarnigii shanaad ee hijrada ayuu imaamka dhintay raxmat raxmatullaahi calayhi afar boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii hijrad markay aad bu dhintay alimaamu ibnuqayim iyo dahabi iyo culamaau ahlisunna in badan oo kamida way ammaaneen oo way soo qaadaan hadaladiisa iyo manduumadiisana way xusaan iyo qiimaha ay leedahay waana soo daliishadaa gaar ahaan ibnuqayim aljawsiya fi kitaabihi ijtimac ljuyuush uu soo qaataa marka waa madmuuma yaroo kooban aadna uqiimo badan aad iyo aad uqiimo badan ilaa afartan iyo afar beyt waay marka insha allahu tacaala waan dul maraynaa <clears throat> inaan kusii daahna ma rabno maalintiiba haddaan akrino shan iyo toban iyo shan iyo toban maalin labada maalmood uhoreysa maxaa soo haray afar iyo toban baa soo haray subaxda jumcada ee beri ah insha allah inuu dhamaadaan rajeynayna kitaabka kitaab saddex beri ku dhamaaday waay saasaan rajeynay inuu ilahay ka dhigo laakiin maalin walbaba shan iyo tobanka beed aan akrinay waa in lasoo xifdiya qof walba oo meesha soo fadhiistay ninka adii un cudurdaar gaarala waa gaare su-aal buu filanayaa in laga weydiiyo shan iyo tobankaas beyt wuxuu diyaar u noqonay in su-aal laga weydiiyo o la yihahdo ikmil hada albeyt laba beyd oo ka dambeysa akri sii intaba waa suuragal in lagu soo wajaho marka laga bilaabo cashirka maanta aan qaadanay shan iyo toban beyd way yar tahay himadiina intaad kor u qaadaan nafta isgelisaan soo xifdiya afartan iyo afar beed buu kitaab ka kooban yahay afartan iyo afartaa beed aan xifdino isku waafaqnay insha allahu tacaala baarak allah fiikum qaala anadimu raximah allahu tacaala tadaber kalaam allahi wاctamid ilkhabr wadaa canka ra'ya laa yulaa'imhu ahar tadaber tadabur oo fiirs u fiirso oo dhuuxaanso oo macnaha uu ka hadlaayo la soco kalaam allah ilahay kalaamkiisa qur-aanka kariimka ah weeyaane qur-aanka kariimka ah, tadabur oo markaad akrinayso qira la socoto macnaha iyo wuxuu reebayo iyo wuxuu amrayo iyo wuxuu kugu boorinayo intaba aad la socoto ha noqoto iimaankaaga kordha tadaburka ay leen waxaa weya waxaa kordhinaya iimaanka macrifada keenaya aqoonta keenaya waa tadaburka wey mujarad qiraa'ada la akrinayo qur-aanka ma aha tadabar kalaamallahi kalaamka ilaahay akrintiisa ku tadabur oo wactamid ilkhabar axaadiista nabiga calayh salaatu wasalaamna cusko wadaca waxaad ka tagtaa canka xaggaada iska dhaaftaa ood faraha kala baxdaa ra'yan ra'yi kala bax faraha oo ka tag ra'yigaasoo laa yulaa'imuhu aan waafaqaynin atharun athar aan waafaqaynin ra'yan ra'yigaasoo laa yulaa'imuhu aan waafaqaynin athar athar waafaqayn iyo axaadiista nabiga alay salam aan waafaqayn iskaga tag waxaad moodaa imaamkii ka horeeyey ibn abi daawuud dariiqadiisiibuu raacay waa kaa soo maray xaiyada tamasak bixabli illaahi watabic ilhudaa walaa takun bidciyan lacalaka tuflixu waa kaan soo maray tiyo weeyaan sidaasayna salafku ahaayeen mar walbaba waxay wax walbaba ka hormarin jireen alkitaabu wasunna usuul ladila la yihaahdaa waxaa u horeeya qofka wuxuu ka diindhigto oo ilaahay uu ku caabudo oo xalaashii xaaraanta ku kala saaro oo caqiidada saxda uu ku fahmo waa kitaabka ilahi subxana wa tacala qur-aanka wey iyo sunnada nabiga ee sharxaysa marka labadaasi asal ama labadaa waxyi yaa ugu horeeya usuulu shariica usuulu ladilla alkitaabu wasunna labadaa qofka hadduu hormariyo kana hormariya ra'yigiisi iyo hawadiisi iyo waxa maskaxdiisa kusoo dhacaya khiyaal ah waa badbaadaya marka lacalaka tuflixu bay noqon waad liibaani marka kitaabka iyo sunada la qaato kadib baa ijmac lumma la imaanaya waa daliilka saddexaad weeye adila aladila mutafaq caleyha marka laga hadlayo kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca wey saddexdaas khilaafba kama taagna inay adilo yihiin oo loo daliishan karo axkaamta shareecada iyo caqiidada iyo wax walbaba qur-aanka iyo sunada fiqigana waxaa loo mxuu aha ijmacan waxaa loo daliishanayaa wixii masaa'il oo fiqi ahoo ummadda isku waafaqday ummadda isku waafaqday nacam lannahu ijmacu wuxuu imaaday bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh waalih wasalam tadabar kalaam allah tadaburku macnaha waa ataamul wanadar in la fiiriyo qur-aanka loo fiirsado oo waxa uu ka hadlaya si fiican qalbiga loo geliyo ilahina qur-aanka meelo badan buu nagu boorinaya afalaa yatadabaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha buu leylehy qur-aanka miyayna tadaburaynin mise quluubtooda quful baaba saaranba aayad kale wuxuu le walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiih ikhtilaafan kathiira kitaabu anzalnaahu ilayka mubaaraku liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ululaalbaab bu ilah l subxana wa tacaala in aayaadka la tadaburo dadka ululaalbaabka caqliga u saaxiibkaana ay ku waansamaan baa qur-aanka loogu talagalay marka tadabar kalaam allah waa qur-aankii haddii kalaamullahina dee waa hadalkii ilaahi subxaanahu wa tacaala isaga kasoo soo dejiyey calaa qalbi muxamedin lagu soo dejiyey wainahu latanziilu rabi alcaalamiina nazla bihi ruuxu alamin calaa qalbika litakuna min almundiriina bilahi subxana watacala leh ilahay baa soo dejiyey kalaamkiisii weeyaan lafdan wa macnan ayuu kalaamkiisi yahay wuxuu usoo dhiibay jibriil alayhi salaatu wasalaam nabi maxamed qalbigiisa lagu dejiyey nabi maxamedna dadkii buu u digay litakuna min almundiriina bu ilah subana watacaala wاctamid اkhabra axaadiista nabiga ictimaad axaadiista saxiixada ee haabitkee nabigeena ka sugan alayhi الsalaatu wasalaam ayaduna waxaa weeyaan qur'aankay lamid tahay oo in lagu camal falo oo lagu dhaqmo oo dariiqii qur'aanka uu nagu hanuuninayo ayada nagu hanuuninaysaa wactamid ilkhabr khabarkaas khabarka marka la qeexaya waad ogtihiin usul musalax alxadid ba kasoo qaateen waa axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka kooban aqwaashu aqwaashiisii iyo afcaashiisii iyo taqriiraadkiisi iyo sifaatkiisa nabiga alayh salaatu wasalaam aqwaal الnabiyi wa afcaaluh wtaqriiraatu wa sifaatu alkhalqiya walkhuluqiya wada canka waxaad kaga tagtaa ayuha aalib اlcilmi almuwafaq aalibulcilmiga khayrka ilahay waafajiya waxaad ka tagtaa ra'yan ra'yi iskaga tag laa yulaa'imu athar wax allaa wixii aaraa ah iyo hadal ah iyo fikir ah oo dad ay sheegeen oon shareecada qur-aanka iyo sunada nabiga aan waafaqsanayn iskaga tag aatharta waa axaadiista nabiga aleyh isalaatu wasalaam cilmu laathaar baa bala yihahdaaba cilmigan axaadiista waxaa la dhaha cilmu laathaar qaar kutubta culimada kamid a ah kutub alaathaar ayay ku magacaabeen marka meeshaas waxaad garanaysaa ra'yi kasta lama nacin ee ra'yi la diidan waa kee ra'yun laa yulaa'imuhu athar <clears throat> midka aan sharci waafaqsanayn wey lakiin ra'yigu hadduu yahay ra'yi sharciga waafaqsan oo fahamkii kitaabka iyo sunada wixii laga fahmay ku saabsan oo ku salaysan waxba dhibaata male liannahu alcaqlu asaliim laa yukhaalifu annaqlu asaxiix caqliga ah, saliimka ah ee saxiixa ah ee shareecada sidiisaba fitrada ku saabsan naqligaa saxiixa ee qur-aanka iyo sunada ma khilaafo marka hadduu ra'yigu yahay ra'yi qur-aanka ukhidminaayo oo sunada ukhidminaayo oo waafaqayo o khilaafaynin oo fahamkii kitaabka sunada laga qaatay ku salaysan hadduu yahay lama diidana laakiin waxaa iskaga tegaysaa oo lagaaga digayaa inaad isticmaasho ra'yi laa yulaayimu athar axaadiista aan waafaqsanayn sida midka qur-aanka waa khilaafsanaaba qiyaas baad la timid maalan mukhaalifun linafsi naski waa meesha yaala aayad baa meesha taga xadis waxaa tiri khilaaf waxaan aadahay qiyaas farcu qiyaasu lfarci biaslin ayaad la soo istaagtay meesha oo tira cilo ka dhexayso kada goormaad qiyaas laadaya sheeda culamada waxay isku waafaqsan yihiin allaa qiyaasa maca wujuudi nasin qiyaas sidiisaba inuusan jirin aan la dariishan karin wixii nas uu meesha yaalo maxana waxaan ka hadlaynaa qiyaas mukhaalif linasi baan ka hadlaya lakin qiyaas kale haduu yahay qiyaas xoojinayo un dhibaato male lidalika waxay culamadu u dhahaan dala calaa jawaazi hada shay alkitaab wasuna walijmac qiyas saxi bay dhahaan hadduu qiyaasku maca alkitaabi wasuna walijmac yahay dhibaato male oo waa ra'yiga waafaqsan shareecada waafaqsan wey laakiin inaad qiyaas la soo istaagto aan shareecada waafaqsanayn kaas waxaa la dhahaa qiyaasun fi muqaabali nas fasid ictibaar baa la dhaha maxaa la yihahdaa fasid اlictibaar waa qiyaaskii uu la yimid shaydaan ee uu yihi khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin uu yihi ula soo istaagay wey meeshan ilaahay baa hadlaya subxaanahu watacaala amar ba allah baxaya markaasuu deen ilaahay ka hor imaaday oo isaga caqligiisii iyo qiyaaskiisii buu la soo istaagay meeshaasa lagu lacanaday marka ra'yiga noocaasa ra'yi faasida weeyaan lama aqbalayo waxaa lamid ah ra'yiga faasidka ra'yiga ku saabsan atakharusaat wadunuud wixii xaq ahaa ee qur-aanka ahaa ee sunada ahaa ee qawaaticda aha ee adiladiisa ay waadaxay aheyd ee yaqiinta faa'iideynayay yaa waxaa la timid wax dhani iyo malamalo ku salaysan dhani iyo malamala wax ku salaysan maad mesha la timid qur-aan meelu yaalla xadiis meelu yaalla waxaan u malaynaya meesha ma taal dhaniga iyo malahaas ayaduna mamnuuc wey in lala imaado ama la isticmaalo waxaa kamid a aaraada faasidada ah ee laa yulaa'imu alathar ra'yiga ku saabsan fi tacdiili asmaaءi اllahi wa sifaatihi subxaanahu wa tacaala qofkan isagaa inuu sifaatka ilahay subxana wa taala asmaadiis uu tacdiiliyo tacdiil ku sameeyo taxriif ku sameeyo dhinaca kale ama tashbiih iyo tamthiil ku sameeyo labada midna lama ogolo <clears throat> darafay naqiid ayaa la yihahda darafay annaqiid marka asmaada ilahay sifaatka laga hadlaayo midigna ooma leexan kartid bidixna ooma leexan kartid waa inaad siduu ilaahay ku sifeeyey naftiisa ku sifayso sidii nabigiisa uu ku sifeeyeyna aad ku sifayso adoon alla khalqigiisa ku shabahaynin oo ku miithaalinaynin haddana aan ilaahay sifaadkiisa aan macnihii ku caddaa aan ka bedelaynin taxriif iyo tacdiil baa iska ilaalin inaad macnihi bedesho cadisho halayso istawaa baa soo arorta qur-aanka kariimka intaasoo aayadood istawlaa baa tiri meesha istawlaa laguma hayo istawa waa lagu hayy <clears throat> marka wa jaa rabuka baa yimid wa jaa amru rabbika waa taxriif inaan la imaata wey waxaa timid eh, Eh, hal yanduruna an yatiyahum allahu fi dulali min alghamaam ayaa timid markaasaa deena macno kale imaatay yad baa timid qudrad ku fasirtay kulu hada waxaa weye tacdiil aan loo baahnayn weeyaan jeebka ka imaada qofka asaga a ah, naska siduu ahaa waa ku imaado salafka siday ku mari jireen amiruuha kamaa jaad marka waxaa la imaanaysa waxaa weeye waa ra'yi yukhaalifu alathar atharkii buu khilaafsan yahay atharkii ayuu khilaafsan yahay ayna allah fi samaa gabadhi markaasa waxaa tii waxa kalaa loola jeedaa oo war kalaa loola jeedaaba tii nabi maxamed baan hortaagan gabadhi wixii kale oo loola jeeda ummadda u cadayn lahaa nabiga sala allah alay wasalam leanna waa shay caqiida ah oo iimaan ku tacalluqa oo in qarin la qariyo oo cadayntiisa uu nabiga dibdhiga xaaraam wey ma banaana balliq maa unzila ilayka waa ku leelah subxana wa tacala ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka wa taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus shay loo baahan yahay in loo cadeeyo ummadda gaar ahaan caqiidadii iyo iimaankiiba ku saabsan in laga dib looga dhigo oo laga aamuso arrin banaan ma aha marka nabig sal la alي wasalam laa yaskutu can baطilin shay baطila kama aamusayo in agtiisa wax lagu sameeyo ama wax lagu yirahdo uu ka aamuso daliil calىa sharciyati hada shay inuu shaygaa sharci yahay oo uu banaaya bay tusaysaa laa siyama nabiga alay slam wuxuu yiriba actiqaha fa inaha mu'mina kamama aamusinba waaba dalacsiyey mu'minad inay tahay buu sheegay rasuulka alay salam xataa ma dhihin inaha muslima ma dhihin ee eh, inaha mu'mina buu yiri imaanu waa shay qalbiga ku jira oo nabigeena aleyh salaatu wasalaam uu ilahay usiiwey marka taana waa ra'yiga laa yumaam athar weyaan ra'yiga aan banaaneyn aaraada ahlu bidcaha oo dhan ee sunada intay ka tagaan ay bidcada gelayaan o dhan ba waa aaraada aan sharciga waafaqsanayn ee lagaaga digaya ninkan isaga qarnigii afaraad qarnigii shanaad intaa ahaa sagaashan sanu ku dhintay ninkan isaga sagaashan jir ayuu ahaa dhalinyaro yaryar yar asnaam iyo waxaas meesha ma taal waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan raggii rugcadaagahaa ee diintan xumbaaray ee kitaabkan intaa ah, kusoo dadaalay ee qarnigii afaraad dhashay weya waxaan ka hadlayno manhajkoodii iyo dariiqadoodii iyo sabiilkoodii wadadoodii wey <clears throat> alimaam ibn cabdilbar wuxuu ku daray araraa alati laa yulaayimu lathar ra'yiga aan atharta waafaqsan uu ku daray ra'yiga ku saabsan masaaisha iftiraadiyaadka la yihahdo almasail aliftiraadiya alimaam waaa culamada qaar baa aad ugu xel dheer waxaa kamid a ah axnaafta kamid madhab axanafiya ahlura'yi aad waxay ugu xildheeraadeen waxa ku saabsan masaa'isha fiqiga lakin aan weli dhicin iftiraadiyaad alfiq taqdiri ba layihahda alfiq ataqdiri yani ifrid an yakuna kada wa inuu saaya saa dhaco kaba kuba qadar kuba qadar aslahayan hadda waxaad ku qadartaa low ana insaanan daafa alkacbata cala alhawa waktigaasi ma jirin waxa la yihahdo oo lagu socon karo hadduu qof kacbada uu dawaafo isagoo hawada ka dawaafo dhulka in lagu dawaafa la rabe hawadaasu ka dawaafaya ka waran hal taimaasixaysa way kasoo hadleen marka iftiraadaadka noocaas oo kale qaar culamada kamid ah way diideen xataa ana bacd saxaaba markii su-aal la weydiye wuxuu dhihi jiray hal waqacat ma dhacday markaas waay maya ma dhicin hab anaha hab anaha l haday dhacdo kaba kuba qadar ah, kuba qadar ah, qaaya kalaan iyo inkiis iyo qadaran waxaas dhihi jiray markaas wuxuu dhihi jiray urkaadi ha dhacde markay dhacdo maal arki markaasaa wixii nas waafaqsanna naskiisa lala aadi waxaa nas cad loo hayninna taxta waxaa la gelinayaa qiyaaskii iyo cumuumaadkii iyo qawaaciddii caamkaheed iyo maqaasidu shareeca iyo asraaru shareeca markaasaa la gelini markaasay dhexgelaysaa oo taxriim iyo taxliil markaasaa wadadeedii iyo culamadu ka ijtihaadayaan lakin waxaama dhicinba inaad kasii hadasho ka waran marka lakiin culamada qaar waxay leeyihiin qaarkood waa fiican tahay walidalika waa loo baxsaday maanta kacbada hadda maanta helicopter baa lagu dawaafi karaa ka waran qofki kacbada rogobta ku dawaafo kacbada dawaafkiisa masma masalada hadda taan bay waafaqsan tahay qof xumbaarsan xadaf xadaf xumbaarsan oo salaad tukanaya ka waran a mathalan wuxuu wataa eh, ohli dhar jawaan eh, riixa akramakum ullah neefta dadka kasoo baxda oo jawaan laga buuxiyey ayuu dhabar ku wataa salaadiis maasma ansaxayso salaadiis maasma ansaxayso maanta waxaa la arkay qof intii la abreeshimay abreeshin qaba beebkaadi loo geliyey dakarki laga geliyey ibti laga geliyey markaas intaas oo liter oo dhiig ah oo kaadi ah jiidaya salaadana tukanaya sooma marka bacd iftiraadiyaat waxaad arkaysaa culummada niyadooda wanaageeda iyo ikhlaaskooda daraaddeed waxyaala badan oy sii hadleen oy fiiriyeen markay wixii yaalo o dhan ka hadleen ayay foofeen markaasuu ilahi wax badanna waafajiyey subxana wa tacaala laakiin uh, qaarkood culamada waxay ley in lagu tacamuqo lagu xeel dheeraado waxyaala badan aad lagsugu mashquuliyo ma wanaagsana ayay leeyihiin ilaa ay dhacdo waxa marka aaraadaasi wadac canka ra'yan laa yulaa'imuhu athar waxaa wixii aathaara wixii ra'ya oon sharciga waafaqsaneen bal ay khilaafsan ayaa lagaga digaya <clears throat> wanahj alhudaa falzamhu waqtadi bilulaa hum shahiduu tanziila callaka tanjabir wanahj alhudaa hanuunka wadadiisii falzamhu laazim falzam laazim nahj alhudaa ilzimhu ah, wadada hanuunka ah, laazim waqtadii waxaadna ku dayataa bilulaa ee bihaa ulaayi ulaadan maanta ismu ishaarana way noqon kartaa ism mawsuulna way noqon kartaa bilula ee bihaulaai kuwaa ku dayo ama bilula ee biladiina kuwii ku dayo labada way noqon kartaa bilula bihaulaai kuwaa ku dayo ama bilula biladiina kuwii ku dayo labadaba hum shahidu tanziila xaadiray ee goobjooga u ahaa atanziila soo degitaanka qur'aanka kuwii qur-aanka markuu degayay nabiga dhex fadhiya ag fadhiya caleyhi salaatu wasalaam naskii qur-aanka ayaga oo fadhiyaba kusoo kordegay kusoo kordegay kuwaa ku dayo calaka tanjabir ey lacalaka waxaa xaqiiqaha tanjabir inaad kabantee alinjibaar waa did alinkisaar waad ka mi mustaqiim baad noqon umuurtaada o dhan ba sawaabka iyo sadaadka ayay ku toosaysaay saas wey wa nahj alhudaa nahju lhudaa iyo nahju dalaal baa kala jira dariiqu dalaal iyo dariiqu lhidaaya labadaa dariiq baa kala jira waxaa marka lagugu lagugu waaninayaa inaad ku toosto ood raacdo wadadii hanuunka wanahj alhudaa hanuunka wadadiisii falzamhu laazim ay kun mulaaziman qof laazima oo haysta oo ku dhegan noqo bal ee waxaa nabiga alay slam uu yihi tamasaku calayha binawaajid ha saasuu nabig alay slam alaykum bisunati wa sunati lkhulafa rashidin mahdiyiin caduu calayha binawaajid gawsa gawsdambeed ku qabsada ma aha si sahal sahla fudud fudud umuurtu ma aha nabiga qur'aankii baa lagaga soo hadlay sunadii baa lagaga soo hadlay haddana wadadii saxaabadii baa lagaga hadlaya alcilmu qaala allah qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ululcirfaani hum ululcirfaani yani saxaabada nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo qur'aanka kariimka iyo sunada iyo saxaabadii maxaa yeele saxaabada waxaa loo tixgelinaya iyaga waxay fahmeen ay quraan nabiga ka fahmeen unbaa inaga faham noo ah ninkii fahamkii saxaabada faham ahayn la imaada waxba kama jiro ardadii nabi maxamed wey waa ardadii nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam ardaygana macalinka ninka ardayga u ahe mubaashirkaa yaa macalinkiisa wuxuu fahamkiisa garanay ka garanay qofka ka dambeeya waba si kasii noqonaya marka waktadi bilula kuwaa ku dayo yani saxaabada nabiga alay slam weeyaan hum aladiina kuwaasoo shahidu hum shahidu waxay xaadira tanziila tanziilka quraanka kariimka weye tanziilu min rabi alcaalamiin wey ilan quraanke calaka tanjabir marka kuwa haddii wadadooda ninka qabsan saxaabada nabiga aleyh salaatu wasalaam inuu kami oo mustaqiim yahay oo waddadiisi toosan tahay waa iska cadda markuu ilahay ka hadlay wasaabiquuna awaliina min almuhaajiriin walansaar maxaa la yidhi waladina tabacuun biixsaan ba la yidhi saddexdaa afar daaifo afaraad ma jirto koox afaraad ma laha almuhaajiruuna walansaar iyo wladina tabicuun biixsaan ilaa ywm alqiyaama waladina tabicuun biixsaan way soo wada gelayaan inta toosan ee ku toosan wadadii muhaajiriinta iyo wadadii ansaar ku toosan waxay soo geli waladina tabicuun biixsaan markaasa radia allahu canhum la yiri marka de ninka asaga ahe waddadii saxaabada intuu qaaday radia allahu la yiri ee tabicuun biixsaan ku sifoobay ninkaa ma kamay mise ma kamin wuu kamay lacalaka tanjabirtu waa sidaas marka waa kaman yaha qofka qof toosan oo mustaqiima oo aan jabnayn oo toosan hagaagsan wey nacam marka calakadaasi manaa lacaladan ma aha taraji maanta ma ahe waa taxqiiq waay lacala iyo casaa marna taxqiiq bifaaida marna taraji bifaaidayaan maanta taraji ma ahe waa taxqiiq wey ma aha qad tanjabir waqad laa tanjabir macnuhu maaha wadadaa saxaabada qaado lacalaka tanjabir ee qad tanjabir waqad laa tanjabir looma jeedo ee bilxaqiiqa waad kamaysaa waad toosnaanaysaaye wadadii saxaabada ku dhegano wey wa waxaad ahaataa muuqinan qof yaqiinsan wa noqo muuqinan mid yaqiinsan noqo yaqiintu waxa weeyaan waa iimaan didda shaki watirdaad qofku inuu rumayn la imaado aan shaki iyo wax eh, rayba iyo wax noqnoqoda qalbigiisa midna aynu ku jirin yaqiinta taamka ee laa rayba fiihi ayaa waxaa la yihahdaa yaa yaqiin la yihahdaa aladi laa rayba fiihi naam naam wa kun waxaad noqotaa muuqina mid yaqiinsan noqo anaa anaga iyo wa kula mukalafin qof kasta oo mukalaf ah mukalaf yaa la yihahdaa kulu baaliqin caaqilin labadaas sifa ninkay iskugu imaadaan mukalaf baa la yihahdaa manaatu takliif baa la yihahdaa manaad takliif takliif wuxuu ku wareegaa alcaqlu walbuluq a labada mid hadii la waayo qofka mukalaf maaha waa weyahay soddon jir afartan jir wey ama boqol jir buu gaaray caqliga waa ka tegey mukalaf ma noqonin waa ka tegey salaadna lagama salaadna loo maraayo soon lagama bixinaayo a fidya fidya bixi la dhihi maayo oday cantata ba isku dardaarmaday waxba raashin lagu iskaga bixin maayo waaba ka baxayba baabka dhan ba ka baxayba a natwaagu ka baxsan yahy marka kun waxaad noqotaa muuqina mid yaqiinsan anaa anaga iyo wa kula mukalafin mid mukalafa kulligiis ah. umirnaa inana amray inana amray yaqiini biqafwi lxaqi ee biitibaaci lxaqi walaa takfu maa laysa laka bihi cilmu soomayn biqafwi lxaqi ee biitibaaci lxaqi xaqa raacidiisa inana amray iyo walakdi qaadasho aan qaadano bilxadar digtooni markaan xaqa iyo shareecada raadinayna waa inaan digtoonaanaa oon ku ogaanaa yaan wax ka qaadanaynaa yaan wax ka fahmaynaa xaggeen wax ka qaadanaa xaggeen ku hanuunnaa ah, wlxadar walakdi qaadasho bilxadar digtooni waa inaan taana yaqiin waa inay noqotaa kun muuqinan ana wakula mukalifin ku yaqiinsan waa inaad noqoto yaqiin la imaaday ilan yaqiintaa maa lagu badbaadiyay inama almuminuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu muminiinta kaan ba la yihahda waa inaan shaki qalbigiisa gelin man shahida an ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuul muuqinan soo maen yaqiinsan muqinan biha qalbu qalbigiisu inu yaqiinsan tahay wa kun muuqina mid yaqiinsan noqo ana anaga iyo wakula mukalafin umirna inana faray biqafwi lxaqi xaqa raacidiisa iyo walakdi inaan weliba qaadano markaan xaqa qaadanayno akdii bilxadar waa inaad digtooni kusugana xaqa aad qaadanaysaba waxaa laga yaabaa inaad xadaba gudubtaba ood ku dhacdo ifraad ifraad iyo ghuluw laa taqluw fi diinikum waa kuula helay subxana wa tacala dhinaca kale ha u gudbin waxaa dhici karta inaad kasoo gaabiso taqsiir iyo tafriid la imaato marka xaalada aad sharciga iyo qur'aanka iyo sunada iyo wadada saxaabada aad ku taagan tahay iska ilaali quluwi iska ilaali quluwi inaad la imaato lama baahno inaad tafriid taqsiir gaabin la imaatona lama ogolo wasadkaa un iskaga soco biduuni takaluf wasadkaas saxaabada iyo taabiciinta bixsaan ay ku socdeen wadadaa iskaga soco kaasaa xaqi ah eh. walahdi bilxadar marka waa digtooni inaad qaadataa loo baahan maxaa wadadaasi dhexdhexaadka unbaa hadyigii kusuwaya wa khayru hadyi nabiga alay sl ladiisa kamid ah, khudba kasta ku khudbanaya wuxuu hi jiri wkhayr اhadي hadyu ama bعd faina khayr اxadiiثi kitaab الlah wkhayr اhadyi hadyu mxamed salى اlah alيه ali saasuu dhihi jir nab sal la alي wslam hadigaa mxamed alayh salam kuwa u imaaday nabiga alay slam waxay dhaheen adigu waxaad la imanaysa ka badan aan la imaanayna qurubi bay ku dhaceen waxaad la imanaysa ka badan baan la imaanayna dembigaad or aniga waan taraarayna markaasuu nabiga aleyh الsalaatu wasalam aad oga carooday oo yihi anaa ilahay inagu aqoon badan cabsidiisana inagu badiya masaladu maaha wax badan lala imaadee wax yar oo murakasa oo siday ayd loola imaaday unbaa saxa ah. ah. walakhdu bilxadar waxukima fiina ah, taa horay ku cadfan tahay waxaad ogaataa kun muuqinan ana wakula mukalafin in umirnaa nana faray biqafwi xaqi xaq inaan raawo alakdi bilxadar oo waxukima nanagu xukumay ogow fiinaa anaga fima baynana anaga dhexdaanada wixii ah waxukima fima baynana qawlu maalikin annaga dhexdaanada wixii ahda waxaana nagu xukumay qawlu maalikin allaha maaliga qowlkiisa ana nagu xukumay innaga waxaan ku kala baxayno ku xukuntamayno ee aan xugun ka dhiganayno muxuu yahay waa qowlu maalikin allaha maaliga qowlkiis qowlkiisi wey sifaatkii nabiga ilahi subxana wa taala yuu tiriyey marka allaha maaliga ah maali maalig iyo malik iyo melik intaba waa isku macno ilahay maalikulmulki wey sifaatkiis oo dhan ba ayaa waxaa weeye sifaat mulkiga o dhan iyo khalqiga dhan ba saa iskale subxaana wa tacaala qadiimin allaha qadiimka ah meeshan musanifka xooga waa lagu yar mulaaxadeeya waxaa leeyahay wayna isticmaalaan culamaau eh, alcaqiida tawxiidka in badan oo kamid a ah. arkaysaa lafdigaa qadiim layihahdo ism min asmaa illahi alxusna kamid maaha asmaada ilahi xusnada qadiim kamid maaha isimka ilaahay lannu qadiim laysa kulu qadiimin azaliyun awaliyun shay wax kastoo horeeyey macnaheedu maaha inuu weligii inuu sii jiray ma keeni karto an waxaa jirta qadiim mutlaq iyo qadiim nisbi baa jira qadiim mulaq iyo qadiim nisbi waa horeeyey laakin waxaa dhici karta in lagasii horreya dhici karta inuu meel ka bilaaba dhici karta soo ma marka taa ayada sifaatka ilahina subxana watacala waxaa weeyaan waa sifaat kamaala oo naqsi aan maarata ku jirin qadiimka marka waxaa weeyaan waxaa laga fiican inuu yidhaahdo maxay alawal alawal ha in la yihahdo midkaa wa midka soo arooray qur-aanka iyo sunada kusoo arooray huwa alawalu walaakhiru walظaahiru walbatin a allahuma anta alawalu falaysa qablaka shay warkaa falaysa qablaka shay lakin qadiim qad yakunu qablahu shay qadiimka sidiisaba waa horeeyey lakin waa laga horeyn karaa lakin ilahi subxaana watacala waa horeeyey wax ka horeeyey male walidalika alimaam daxaawi raximah llah wuxuu ku cudur daartay markuu qadiim yiri xooga cudurdaaru raaciyey si aan maarata hadalkaa loogu qabsan markaas wuxuu yiri qadiimun bilintihaa qadiimun bilabtidaa qadiimun bilabtidaa buu yiri yani ilahi subxaana watacaala waa horeeyey meelu ka bilowdana male waana baaqi bilintihaa Ah, meel ku dhamaada male saas wey marka taa haddaad tirahdo qeydka aad geliso macquul bay noqon kartaa ilahay waa qadiim bila ibtida meelu ka bilowdayna male awal wey subxana wa tacala falaysa qablahu shay wax ka horrey ilahi subxaana wa tacaala ma laha marka eh, sidaasa yaa yaa fiican in in la yirahdo nacam caalim lqaybi xaliimu wey alle alle xilmi badan asmaadiisay kamid tahay xaliim waclamu ana allaha kafuurun xaliim xaliim asmaadiisa si kamid tahay xilmigiisana ilahay waxaa kamid a ah inuuna cuquubada usoo dadejinin cusaada kuwa ku gaaloobay kuwa ku caasiyey kuwa ilahi subxaana watacaala ku xadgudbay cuquubada uma soo dadejinayo waa u dibdhigaya subxaana wa tacaala inahu kana xaliiman kafuura bu ilahi subxana watacala leh caalim lghaybi waxaa anaga naga maqan eybka marka laga hadlayo binisbati naxnu wey anaga anaga xaggeeda waxa maqan yuu ilahay og yahay inaga waxa naga maqan baa laga hadlaya wailaa ilahay agtiisa subxaana watacaala algaybu cindahu calaaniya eybka ilahay agtiisa wax muuqda wey shayga eybkaa ah, ilahay agtiisa yaclamu sira wa akfa waxa maqan iyo waxa qarsoon intaba ilahay waa ogyahay subxaana watacala wax xataa qalbiga ku jira ayuu rabbi subxaana wa tacaala ogyahay maxaad u malaynaysaa wixii kale marka caalimulqaybi waxa inaga naga maqan weeyaane asaga agtiisa waxaa weye wax walba eh, muuqaal iyo banaankaasuu iska yaalla wa cindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuhaa ila hu wayaclamu ma fi lbari wاlbaxri wma tasquط min waraqati ila yaclamuha walaa xabatin fi ظulumaati اlardi walaa ratbin walaa yaabisin ila fi kitaabin mubiin marka waxaa weeyaan wax alla agtiisa ka qarsoon ma jirto caalim lgeybi wey alle muqtadirun asmaada ilahay bay kamid tahay muqtadir min asma illahi اxusna subxana fi maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir marka ziyaadadaasi hadda taada iyo ay wadato waxay keenaysaa yani mubaalaqa yani ilahi subxaana wa tacala qudradiisa waa qudra kamaal wey liannahu sideedaba aziyaratu fi lmabna ziyaratu fi lmacna xarafka hadduu hadduu kelimada ay xuruf la socoto xurufta ayada ah macaani ziyaadaa ayay wadataa macaani ziyada ma wadataa marka waxaa weeyaan waa taamu lqudra almuqtadir ay taamu lqudra allah qudradiisa ay taamka tahay samiicin maqalka badan wax walba maqal ljamiic aswaat wax allaale wixii sawda iyo wax allaale wixii shanqar oo dhan biikhtilaafi luqaat yuu eh, ilahay maqlaya luqa kastaba ku hadal ilahay waa maqlay subxaana wa tacaala sawaaun minkum man asara alqawla waman jahara bihi ah, waman jahara bihi wixii macnaa la jaara iyo wixii qarasado intaba ilahi subxana wa tacala isku mid wey waman huwa mustakfin bileyl wasaarin binahaar marka ilahay waxaa weeyaan muqtadir weeyaanoo samiic weeyaanoo wax walba waa maqlaya subxaanahu wa tacaala nacam basiirun weeye alle labadaasi waa lasraacya in badan quraanka kariimkaa laysa kamili shay wa samiic basir ilahay samiic weeye basir wey wax walba waa arkaa asmaadiisa kamid tahay subxaanahu watacaala wax ka qarsoon ma jirto wax walbaba waa umuuqdaa wax walba waa umuuqdaa ninka eh, waa ku leeyahay shaacirka siduu qurdubi soo oranaya man yara safa lbucuudi janaaxahu fi dulmati leyli bahimi alyay wa yaraa manaaca curuuqiha fi naxriha walmuqa min tilka alcidaami nuxali yani ilahi wuxuu markayaa quraanshada yar ee socota iyo xididaheeda xataa wuu arkayaa ayada gudaheeda ku jirta habeen mugdi ah quraanjada socota ee aayar socota ilahay waa arkaa wuxuu hataa arkaa xididaheeda ayada ku dhex jirta mukheeda iyo dhuuxeeda min talki lafaha dhuudhuuban ay wadato dhuuxa ku jiro ilahay arkaya subxana wa tacaala marka umnun calaya bitawbatin amxuu biha maa kaana minii fi zamaani alawali marka waa ku tawasulaya sifada ilahay subxana wa tacala waa ku tawasulaya waaxidu wey alla subxaana wa tacala waaxida asmaadiisa xusnaay kamid tahay wa ilaahukum ilaahun waaxidun wma min ilahi ila اllah اlwaxid اlqahaar ilahay alla waaxida weya fi datihi wa fi asmaa'ihi wa fi sifaati intaba ilahay subxaana wa tacaala alla waaxida weeyaan mutakalimun weeyaan min baab akhbar waa la dhihi kara ilahi mutakalim mutakalim lama dhahi karo asmaada ilahi waxaa kamid a almutakalim lama dhihi karo ma soo aroorin lakin ilahi subxaana wa tacaala kalaam qur-aanka waa kalaamkiisi kalaamkuna sifadiisa weeyaan wa min sifaat illahi kamida subxana wa tacaala lakin lafdiga mutakalimka ah ayay culamadu ka hadlayaan muriidin wuxuu doonayaa alle lima yajri cala alkhalqi khalqiga waxa ku dul socdo oo min qadarin qadara wax allaala wixii ummadda ku dul socdo oo aqdaara ilahi isagaa doonay wuxuuna isaga doonin maba socdeenba marka ilahay kamaalu quwati illahi buu ishaaraya ilahay quwadiisa xoogga ay leedahay iyo nufuudu qudratihi qudradiisa say meel walba ugu furayso subxaanah wa tacaala muriidu lima yajri cala alkhalqi min qadar wax allaala wixii khalqiga ku dul socdo oo qadar oo dhanba ilahi subxaanah wa tacala waa doonay nacam wa qowlu rasuuli llahi qad taxaqaqa sidquhu bima jaءahu min mucjizin qaahirin dahr wa qowlu rasuuli llahi ay xukima fiina bay ku xihan tahay tii hore waxaana nagu xukumay qowlu lmariki allah boqora qowlkiisii iyo wa qowlu rasuuli illah rasuulka ilaahi qowlkiisi sala allahu aleyh wasalam wa qowlu rasuuli illaahi rasuulka ilahi qowlkiisii qad taxaqaqa wuu xaqiiqoobay sidqu runnimadiisa bima jaa wuxuu la yimid nabiga alay salam bisababi maa jaahu inuu nabiga run sheegayo waxa u daliila bilmucjizaati walaayaati alkathiira aayaadka faraha badan ee uu la yimid nabiga alayh salaam yaa waxay caddaysay sidqu muxamedin alayh salaatu wasalaam anahu rasuul xaqa rasuulka xaqa inuu yahay wa qowlu rasuulilahi sal sl rasuulka qowlkiisa qad taxaqaqa uu xaqiiqoobay sidquhu runnimadiisa bima jaaahu bisababi maa jaaahu wuxuu la yimid sababtiibay runnimadiisa xaqiiqowday oo min mucjizin mucjizooyinah qaahirinna sanduleynaysa qaahir macnaha waxaa weeyaan waa mucjiza qofka loo sheego unan la imaan karin ayadoo kale taxadi bay keenaysaa dadka taxadi bay keeni oo balla imow suurad balla imow aayad balla imow toban aayadood oo kale balla imow qur-aan wax la imaan kara ma jirto marka waa daahir weeyaan oo dahar waana muuqdaa mid muuqda oo daahira weeyaan nacam oo dadka maaratay yani qofka mucjizaadka ilahi nabiga alay slam loo soo dhiibay yani dadka o dhan bay ka qaalib noqdeen dadka o dhan bay ka qaalib noqdeen axad isku taagi kara ma jirto waxaana ugu weyn mucjizaadka nabiga aleyh salaatu wasalaam ee khaalidada quraanka kariimka qur-aanka ugu weyn faqiila lana ruduu ila llahi amrakum ida ma tanaasactum litanjuu min algaraq faqiila lana waxaana nagu yiri wlqaa'il huwa allah ilahay baa nagu leh subxaanah wa meesha lagu yirana fi kitaab illahi kitaabka dhexdiisa weeyaan qiila lana waxaana nagu yiri min allahi fi kitaabi illahi nagu yiri ruduu ila llahi ilahay u celiya amrakum amarkiina ida ma tanaasactum haddaad murantaan litanjuu inaad badbaadaan min algarari halaag inaad ka badbaadaan daraadeed litanjuu min algarar ay min alhalaagi walkhatar ararka waxaa la yidhaha khatarka iyo halaaga la yihahda rudduu ila allahi amrukum wuxuu ishaaraya qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha waatiicuu rasula wuli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tuuminuuna billah walyawmi alaakhir aayadaasu ishaaraya haddii tanaasuc dood dhexdiina imaato wax isku qabataan war meel kale ha isla aadine quraanka iyo sunada ayna kala bixinoo xaqa uu ku jiraaye quraanka iyo sunada ku qanca oo iimaansada ah, quraanka iyo sunada ku dhaga ruduu ila llahi uceliya amrakum amarkiina xag alla u celiya idaa goortii ma idaa iyo mahdi kulma mid baa iska dhaha sila yani idaa tanaazactum idaa ma tanaazactum e idaa tanaazactum markaad doodaan litanjuu inaad ka badbaadaan min algharar qararka waxaa wey alkhatar walhalaag leannahu haddii quraanka iyo sunada meelaan ahayn la aado khatar buu qofka ku taagan yahay qarar ah, buu ku sugan yahay caaqibadiisa xuribtiisa majhuul wey meesha ku dambayn doona waxa weeyaan waa meel xun wey saas darteed baa qarar lagu tilmaamay ah, beycuqarar beeculyaraa jirta maxaa qarar loogu magacaabay waa wax majhuul caaqiba ah oo xiribtiisi wuxuu ku dambayn doona war loo haynin wey haddaba ninkii amarkiisa iyo doodiisa iyo xukunkiisa qur-aanka iyo sunnada ay qancin weydo qofkaa asagaa mugdi buu kusii socdaa ha ogaado wey idaa ma litanjuu min algaras oga badbaadaan qararka aw itabicuu raaca a ah, xaggee loo noqonaya markay dood imaato ila allahi waan soo sheegnay ti labaad buu sheegaya oo ah ila rasuuli faruduu ila allahi warasuuli marka waa kano aw itabicuu ama raaca maa sana fiihi wuxuu inii jideeyey muxamedu nabi maxamed aleyh salaatu wasalaam fa taacatuhu maxamed daacadiisa turdii waxay raali gelin aladii macbuudkii anzala soo dejiyey azubar kutubta soo dejiyey ah. nabi maxamed oo la adeeco waxay raali gelinaysaa allihii soo dejiyey qur'aanka allihii soo dejiyey jamiic alkutub almunazala azubur waxaa weeyaan alkutub almunazala loola jeedaa waku lel waataynaa daawuda zabura ayaa siinay qur-aanka iyo kutubta dhanba zubur ba lihah suxufta iyo kutubtaasaa loola jeeda hadda aw itabicuu raaca maa sana fiihi muxamedu nabi maxamed wuxuu jiday khadaacatu turdi ladii waay raaliga allihii alladii anzala zubr waa kuma allah alladii anzala zubr zubur allah wey ah, turdi waxay raali gelinaysaa daacada nabi maxamed aleyh salaatu wasalaam alladii allihii anzala soo zubur laana nabigoo la adeeco ilahay oo la adeeco wey subxaanahu wa tacaala nacam faman khaalafa alwaxya almubiina bicaqlihi fadaka mru'un qad khaaba xaqan waqad khasir kol haddii lagu yiri qur'aanka iyo sunada iyo ijmaca ku dheganow amarkaada iyo tanaasucaada doodaadana u celi ila allahi wa ila rasuul qofkii khilaaf la yimaada ka waran oo meel kala aada faman khaalafa qofkii khilaafa alwaxya waxyigii almubiina caddaa bicaqlihi buu ku khilaafay war aayadii waa tan xadiiskii waa kan so laleeyahay buu caqligiisa la aaday meel kale fadaka midkaa asaga imruun waa qof qad khaaba hoogay xaqan xaqiiq ahaan waqad khasira waana khasaaray qofka asaga waa qof khasaarooyinka kudhacday wey qofkii qur-aanka iyo sunada iskaga tegay oo ra'yigiisi caqligiisa hormariyey qofka waa qof khasaaray oo hoogay weeyaan bui naam waa xaqiiqo arrintaa dhab wey naam wfi tarki mriin wfii tarki amri mustafa fitnat fadar khilaafa aladi qad qaalahu watlu wactabir wafii tarki mri mustafa wafii tarki amri mustafa mustafaha waa nabi maxamed sala allah aleh wasalam ilahay baa doortay mujtaba almukhtaar wey ilahay baa doortay khalqig o dhan ka doortay alayh salaatu wasalaam khayru khalqi illah wey fafi tarki amri mustafa mustafaha alayh salaam la doortay umuurtiisa iyo shareecadii uu la yimid oo laga tago waxaa ku sugan wuxuuna amray oo laga tago waxaa ku sugan fitnatun fitna ku sugan ah, fadar ee eh, iskaga tag warkaas ha khilaafin fadar waxaad ka tagtaa khilaaf aladii inaad khilaaf aladi ki wii khilaafa qad qaalahu nabigu wuxuu yiri wixii khilaafa iskaga tag fadakata khilaaf aladii qad qaala wuxuu nabigu yihi calayh salaam wixii khilaafsan iskaga tag watlu akri qur'aanka kariimka dib u fiiri wactabir cibro qaadoo qur-aanka intaad akriso qira'a muctabara mutadabr mutadabir qof tadaburaayo oo ictibaaraayo oo ku waana qaadanayo noqo qaal watlu akri qur-aanka wactabir kubra cibro qaado wey kalaamka ilaahay marka qur-aanka markaad akriso sunada nabiga alayh salaam baa ku darto qur-aanka asaga macnihiisi baa kuusoo baxay marka wax tabirtan dambe waxay ku dhacaysaa sunada watuliduna quraanka kudheci quraanku waa mutli sunada nabiga caleyh salaatu wasalaamna waxaa lagu fahmaa oo lagu cadaystaa quraanka kariimka lagu cadaystaa nacam fi tarki mri mustafa fitnatun wey quraanki baa ilahi wuxuu leey falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna inay fitna asiibto aw yusiibu cadaabun aliim kuwa ayaga ha ka digtoonaadaan amarka nabiga alay slam kuwa khilaafaya alimaamu eh, axmed bn xambal raximah llah wuxuu leeyahy cajibtu liqowmin carafuu isnaada wa sixatihi wayadhabuuna ilaa ra'yi sufyaan waxaan la yaabay qof fahmay xadiidka iyo sanadka iyo saxiixnimadiisa oo sufyaan sufyan thawri bu ujeedaaye iyo sufyan ibnu cuyeyna labadaba waxay ahay laba imaam oo fuqahana ah bay ahay lakin sufyan thawri baa aimada waaweyn fuqahada kamid ahaa xagga fiqiga ra'yi sufyaan kuwa qaadqaadanaya kuwaasaan la yaabaa waxay xadiid ay haystaan markaas wuxuu leeyahay fitnada waxaa loola jeedaa Eh, atadri ma alfitna markaas wuxuu yii alfitnatu shirki inaad sharciga khilaafto in yar in yar baa ziiq qalbigaada ku dhacaya shareecada baad ka leexanaysaa markaasaa waxaa laga yaaba qofka inuuba xagga gaalnimada iyo shirki marka dambe ku dhacaba waa qof ila leeb ku dhacayo inkaar ku dhacday shareecadii buu ka leexday waa khilaafay waa khilaafay marka dambe waa gaaloobaya gaalnimu ku biyo shubanaya shaydaanka ujeedadiis intaa wey leele markuu dembiga iyo macaasida kugu wado waxaasoo dhan wuxuu uga xaraya inuu diintaba kaa saaru rabaa diintaba inuu kaa saaru rabaa marka ninka amarka nabiga khilaafa alayh salaatu wasalaam qofka asaga fitna ku dhacaya fi tarki amri mustafa fitnatu wey fadar ka tag khilaafa aladi qad qaalahu wuxuu nabigu yiri wax khilaafsan ka tag watlu qur-aanka akhriga ku qanac wactabir cibro qaado oo ku waana qaado sunada nabiga sala allahu aleyh waalihi wasalam wma اجtamacat fihi الصaxaabatu xujat wa tilka sabiilu lmuminiin liman sabr halkan wuxuu ka hadlayaa daliilkii saddexaad oo ah alijmac ijmac waxaa la yidhaahdaa itifaaq mujtahidii umati muxamed salى اllahu alيh wasalam bacda mowti الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam fi amrin fi xukmin sharciyin fi xukmin sharciyin aya la yihahda ummadan nabi maxamed mujtahidiinteeda culamada ah fuqahada ee shareecada fahansan ee martabat اlijtihaad gaarsiisan martabat culamada shuruud badan bay utaxaane oo wax la imaadaba shuruuddaasi qaarkood ay leeyihin shuruudda wax la imaan karaa waa iska yarba lakin waxaa loola jeeda waxa qofku inuu waxfahansan yahay qur-aanka sunada nabiga aleyh salaatu wasalaam ijmaacaadka khilaafaadka wixii maaratay qawaacida shareecada caamka maqaasid shareecaha wax uu ka fahamsan yahay ayat akaam axaadiith laxkaam uu garanayo naasik iyo mansuuqa uu wax ka fahamsan yahay naasik iyo mansuuqa uu wax ka garanayo e, cilmiga cilmu ee lagu fahmo qur-aanka iyo sunada uu wax ka garan adilo fara badan bay utaxaan qofka asaga mujtahidiinta ummadaas nabi maxamed intay kulmaan isku waafaqay xukm sharci ah yaa ijmac la yirahda kaasa ijmac la yirahda marka itifaaq mujtahidiin ummati muxamed marka la yidhi waxaa baxay ummadaha kale hadday iswaafaqaan ijmac ma noqdo wax alla wax iswaafaqaan annahu waxoodo dhan ba waxa weya kufriya gaalnimo waxay ka saaraya ummadda nabi maxamed alay salaam waxoodo dhan waa gaalo wey gaala warkiisa laa yuctabar walaa yucawal lama ictibaarayo nacam bacda wafaati nabiy baa la yidhi ijmac waktigii nabiga ma jirna alayh isalatu wasalaam hadduu xataa ummadda la kulmo saxaabada la tashado oo la yihahdo bal aan tashano maxay nala tahay ra'yiga u dambeeya nabiga u qariray kaasaa wuxuu noqonayaa sunno noqon wuxuu noqonayaa war nabi wuxuu noqonayaa xadiid buu noqon ee ijmac lama dhahayo ijmac lama dhahayo ijmac wuxuu yimid bacda wafaati nabiy sala allah alay wasalam waxaa lagu ijmac inuu xukun sharciga yahay ee waxyaalaha maarata adduunyada iyo maadada iyo waxa ku saabsan waxa asaga ah hadda looma jeedo ijmaaca lagu camal falaayo ee adilatu shariica kamid ee usuulu shariica kamida kaas looma jeedo marka ijmaaca yuu ka hadlaya waxa ijmac marka laga hadlayana sidiisaba ijmaca waxaa weeyaan waa daliil qaatica wey daliil qaatica wey adilada waxay uqaybsadaan adila dhaniya adila qaatica ah ayay uqaybsadaan alqur'aan alkariim qur-aanka kariimkaa laba meel baa laga fiiriyaa xagga thubuutka iyo xagga dilaalada agga agga dila xagga thubuutka maxaan dhahaynaa qur-aanka qadciyu thabuut baan dhahaynaa laakiin aayad walba oo meesha usoo daliishanaysa inay ku caddahay yani laazim maaha waxaa dhici karta in qof kale isaga aayaddu soo deliishaday waxaa leewa aayad haabita weyaan laakin waa lala doodi karaa waxaa la dhihi karaa meesha usoo deliishatay ma waafaqsana meesha usoo deliishatay ma waafaqsana la dhihi karaa ma dhihi kara marka ma aayadda ka hor imanaysa wa ayad kama hor imaanaye thubuutkeeda aayadda waan aqbalaya waa qur'aan waa kalaam ullahi waa mutawaatir waa qadciyu thubuut sugnaanshahiisa waa qadci daruuri wey cilmu daruuri buu faa'idanaya laakin maxalulistidlaalka waxaan kugu haysto maxalulistidlaalka way waxaan kugu haysto waad dhihi kartaa laakin ijmaaca waxaa la yidhaahdaa isagu qadciyu dilaala wey lannahu mas'ale mucayan u xalinaya ajmaca alculamaau calaa ana alxukma alfulani kada wakada kada wakada sida culamada waxay isku ijmacday in masalada xaaraan ay tahay masalada in xalaal tahay hal masalo xalinaya markaas waxa wey qadciyu ahubuut baa la yihahda marka agga waxa ujeeda qadciyu dilaala xagga dilaalada qur-aanka kariimka marka waxa wey asaga waa qadciyu thubuut wadilaala lakin dilaalada ayadaa qad yusiibu linsaan waqad yukhdi inuu asiibana waa dhici kartaa inuu gafana waa dhici kartaa axaadiista nabiga aleyh salaatu wasalaam iyadu waxaa weeyaan marka uu qofka xadiis soo dariishado markaaba qadcu thubuut cala rasi walcayn ma dhihi kartid waxuu ubaahan yahay inaad iska ogaato hal hiya axaadii mutawatira axaadi mutawatira hadday tahay baxthi ooma baahna iyo nadar ooma baahna qadciyu thubuut waay haddii ay axaadii adaxaad ay tahay waxay u baahan tahay in la baxhiyo la naderiyo oo la fiiriyo kadib buu thubuutkiisa iyo cadamu thubuutkiisa qabuul iyo radi marka kadib buu bila ayuu soo baxaya marka kadib ayuu soo baxaya markaasaa markaa la dhahaya waa thaabit marka waa thaabit tirahda kadib yo haddana waxaa lagaga daba qaadanaya danici kale oo ah dilaaladii Ah, waa thaabit xadiidkan lakin dilaaladiisa meeshan ayadaa maku cadya mise kuma caddo ayaa imaan karta macmuul maya mise macmuul maaha ayaa imaan karta markaa kadib marka lakin ijmacu asaga waxaa weeyaan waa qadci ah, qadciyu thubuut wa qadciyu dilaala ah, kol haddii ummadda isku waafaqday waa thaabit waa nas qaatica haddana dilaaladiisuna meesha lagasoo derishay ayuu ku cadyahay ayuu ku cadyahay ijmaaca noocaasa marka waxaa ugu sii sarey isagaa si kala maraatiba ijmacu saxaaba ugu horeeya saxaabada nabigu waxay isku waafaqeen ayaa ka sareeya wax walbaba nam tiibuu marka ka hadlaya wuxuu leeya wama jtamacat fiihi saxaabatu xujatun wama jtamacat fiihi saxaaba saxaabadu waxay ku ijmaacday xujatun xujo wey wa tilka taas oo xujadaa ah oo la qaato sabiilulmu'miniina muminiinta wadadooda weeyaan liman sabara ninkii baara oo faxsiya sabri waxaa weeyaan alfaxsu waalbaxthu fi shay nacam ayaa l oo taqasi xaqaa'iq waxaa la yidhaha sabr la yihahda markii laga hadlayo cilmusul fiqiga qiyaaska laga hadlayo cilalka waxaa jira masle la yiraahdo asabr wataqsiim masle la yirahdo asabru wataqsiim ayaa jirta sabrigaas bisiin weye shaad maaha sabrigaas waxaa loo wadaa sheega in baxthi lagu sameeyo kadibna deena midka markii la baaro afraad fara badan uu ka kooban yahay midka markaa cilada ahe mudaradada ahe muathirada e saameynta leh midaasa marka lala soo baxaya saasaa lala soo baxaya wma ijtamacat fihi saxaabatu saxaabadu waxay ku kulantay xujat lxuja wey wa tilka taas wadadaas saxaabada iyo ijmaacoodana sabiilu muminiina muminiinta wadadooda liman sabra qofkii baara liman sabra iyo liman taqasaa watacamaqa wataxaqaqa a naam wadadaas ayadaa ninkii qaada waxa weeyaan wadadii muminiinta wey marka waxaa la yidhaahdaa ijmaacu saxaabati xuja ijmaacu saxaabati xujatun qaaطica wakhilaafuhum raxmatun waasica wakhilaafuhum raxmatun waasica saxaabada nabiga aleyh isalaatu wasalaam ijmaacooda waa xuja qaaicaon war war ka dambeynin wey khilaafku ay iskhilaafeen iyaduna waxa wey raxmad waasica wey inay aragtidooda iskhilaafto oo qof walbaba uu aragti ka yeesho naskal isagaa oo xukunkan uu si u arko laftirkeeda waxaa weeya waxayna siisay tawasuc fiqhi wanadari ayayna siisay naxariis marka inaad ra'yiga abubakar uu ku rajaxnaado ood qaadato waa suuragal kaa cumar inuu ku rajaxnaadood qaaratana waa suuragal marka iyadoo tukeedo waa noo maarata naxariisa wey nooc naxariisa weya nacam wa tilka sabiil lmuminiin liman sabr wuxuu ishaaraya qowluhu tacaala waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmuminiin nuwalih ma tawalaa wanusli jahanam wasaacad masiira marka wa tilka sabiilu lmuminiin muminiinta wadadoodii waa wadada saxaabada nabiga alay slam iyo ijmaaca ummadda ood raacdo yaa sabiil lmuminiina ninkii wadada ka leexdana wuxuu la yimid shiqaaq buu la yimid ninka shiqaaqa la yimid khilaafka la yimidna ilahi wuxuu nuwalihi ma tawala wanuslihi jahanam a ah, jahanamaan gelinaynaa bu ilah leeyay nam naam wma lam yakun fi cashrihi mutacaarafan wajaa bihi man bacdahum rudda balzujr ninkii markaa ijmaci qaadan waaya ka waran waman lam yakun ninkaan ahayn fi cashrihim wma lam yakun e wama lam yakun wixii aan ahayn fii casrihim saxaabada casrigoodii casru saxaaba laga wadaa wixii saxaabada casrigooda aan ahayn mutacaarafan mid laisla yaqaano la garani wa jaaa uu la yimaado bihi maaguma man qof bacdahum ka dambeeya uu la yimaado maagaas khayr mutacaarafkaa man baa la yimid bacdahum saxabada ka dambeeya baa la yimid wax khayr mutacaarafa rudda waa lagu celinayaa bal in la celiyo keliya lagu dayn maaye zujira waa la canaanan saxaabada xilligoodii radwaanullah calayhim saxaabadii nabiga aleyh isalaatu wasalaam wixii agtooda mutacaalafka ka ahaa waxaanay ninka la yimaado maxaa lagu samayn qofka asagaa ah, rudda bal zujir rudda waa la celin bal zujira waa la zajrini oo waa la canaanani halkan waxay kutusaysaa sideedaba waxaa diin ah wixii saxaabada nabiga alay salam ay diin ka dhigan jireen taa un diina wixii nabi maxamed saxaabadiisii waxay ka diindhigteen ee ilaahay ku caabudi jireen ee cibaado iyo diin u aheed wixii khilaafsan oo la imaado wax khilaafsan qofka asagaa ah, wuxuu la yimid bail wey malik ba hadalka ku hadlay raximah llah ma lam yakun diina zamna muxamadi sal slam asxaaba falan yakuna yma diina falan yakuna alyawma diina wixii nabi maxamed alayh salaatu wasalaam iyo zamankiisii iyo saxaabadiisii alayh salaatu wasalaam aan diin ahayn maanta diin ma noqonayo wama lam yakun fi cashrihim saxaabada casrigooda wixii aan ahayn mutacaarafan mid la yaqaano ma lam yakun fi casrihi mutacaarafan ah, waxaan lagu aqoonin casrigoodii wa jaaa bihi uu la yimaado deena man qof bacdahum ka dambeeyey baa la yimid waxaa isaga saxaabada mutacaaraf ku ah waxaan ahayn rudda waa lagu celin bal waa la canaananaya marka allaala wixii bidcoo dhan ayaa soo gelaya warkaa warkaad wado war abubakr ma sameeyey saxaabada nabiga muhaajiriin ansaar ma samaysay waxaan aad samaynayso adiga waxaad la imaanayso cibaado iyo diin ka dhiganayso xilligii saxaabada ma jirto mise ma jirto haa hadduu yidhaahdo soo saara matusun baa la dhihi ayadoo saxiix oo thaabit aho binuquuli cadlin dubaat ku saabsan oo daabit ah marka hadduu ku heri waayo soo maha bidco weeyaan wa kulu bidcatin dalaala leh waxaad la imaatay waa bidco bidco kastana dalaalo baadia ah wey waa marduud wuxuu leeyahay ibnu mascuud radi allahu canhu iyaakum walbidac watanaduc watacamuq calaykum bilcatiiq iska ilaaliya bidcada iyo tanatuca ah, inaad wax isku kaliftaan ood wax hoos usii gashaan wa calaykum bilcatiiq ah, wixii hore catiiq waxaa weeyaan shareecadeena hore ee saxaabada nabiga alay salam iyo taabiciinta iyo salaf ulumma midaan ku dheganaada ha iska bedelina itabicuu walaa tabtadicuu faqad kufitum saasuu dhihi jiray raaca oo bidcaha la imaa waa ina kaafiye wuxuu kaloo dhihi jiray an takuna taabican fi lkhayri an takuna taabican fi lkhayri khayru laka min an takuna ra'san fi shari inaad ahaato qof khayr dad ay la imaadeen daba socda yaa kaaga khayr badan inaad noqoto ra'iis shar ka noqoto inaad ra'iis shar ka noqoto oo dadka ay daba socdaan adigana aad hor socoto laakiin ra-iisnimadaas waxay ku salaysan tahay baatil iyo bidco iyo shar bay ku salaysan tahay waxaa kuu dhaanta adoo dadka daba socda oo taabic ahoo laakiin khayr dad ku daba socda saas dadka qaarkood bidcada waxaa ku xumbaanaya xubu duhuur in dadka ay daba socdaan in wax loo qabto in wax loo taro in wax loo sameeyo waxaana ku xumbaanaya marka adiga oo khayr iska daba socda yaa inkaarma ku dhaanta inaad shar maarata ra noqoto ama madax ka noqoto ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعاadة كما في شhdوd الqول نوع من الkطر ففي الأkذi قاadasho بالإجماع إجماعa oo la qاato yaa فclم ogow sعاadة sعاad wey sعاadة weyaan فclم ogow ففي الأkذi قاadasho بالإجماع la qاato سعاadة waa liibaane فaclم ogow كmاa sida في شhdوud الqول warka shaadka ah ma uu u yahay nooع nooع min الkhaطر khaطر ah wax shaad ahood la imaato siday khaطر u tahay oo halaag naftaada ay u gelinayso inaad ijmaaca daba socotaa sacaad kugu sugan marka ariiqu sacaada iyo ariiqu khadar labadaa wadaa jirte midun raacwey fafi lakhdi qaadasho bilijmaaci la qaato sacaadatu waa liibaana faclam ogow kamaa sida fii shuduudi qowli war shaad ah war alla wixii shareecada ka dambeeya oo nabiga aleyh salaatu wasalam gadaasha lala imaado dhanna waa shaad noocu nooc wey min alkhadar waa nooc khadarta kamid a ah. marka sacaadada de waxaa weeyaan in ijmaaca la qaato sacaado ka weyn ma jirto waa wadadii muhaajiriinta iyo ansaarta soo maha muhaajiriinti ansaarta wadadoodii waladiina tabamaysaan marka saxaadadu qofkaa kusugan yahay waa qof liibaanowi wa muctaridu turki wa muctaridun utruk ictimaada maqaalihi yufaariqu qowla taabiciina waman habar watruk wa muctaridun qof muctarida a oo caaridaya oo khilaafaya oo mucaaridaya ictimaada maqaalihi utruk ka tag wa muctaridun utruki ka tag ictimaada maqaalihi oraahdiisa inaad cuskato iskaga tag keed ka tegi muctarid ah. muctaridun watrug ka tag ictimaada maqaalata muctaridin qof muctarida maqaaladiisa iyo oraahdiisa inaad ictimaado iskaga fogow muctaridkaasoo yufaariqu khilaafaya qowl taabiciina taabiciinta qowlkooda khilaafay oo faaruqay iyo waman buu faaruqay oo khilaafay habara taabiciinta ka horreeyey man habara can taabiciin waa kuwa taabiciinta ka horreeyey min saxaabati rasuuli lahi sala allah aleh wasalam wa muctaridun muctarid utruk ka tag ictimaada maqaalihi olaahdiisa inaad ictimaado qofka muctaridka ka tag muctaridkaasoo yufaariqu faaruqayo khilaafaya qowla taabiciina taabiciintii nabiga saxaabadiisa raacay biixsaani ku raacay qowlkooda khilaafsan qofka khilaafsan ka tag wamana waa khilaafsan yahay habara ka horeeyey oo tagay yani habara ay dahaba wa tarak dahaba abara min asaxaaba loo jeeda sabaqa man man sabaqa min asaxaaba min ataabiciin taabiciinta qofka ka horeeyey oo ah min asaxaabati alkiraam waamhalu ahli اlcilmi fiina ariiqat waagzaruhum cilma muqiimun cala alahar waamhalu ahli اlcilmi ahlulcilmiga qofka oogu khiyaarsan amhalu shay ee akhyaruhu waafdaluhu qofka ugu fadli badan ugu khiyaarsan baa amhal yihahda waxaa la dhahaa aalibun miaaliyun waaa la aalibun mithaaliyun ah, waa arday mithaali ah maxaa loola jeedaa waa arday khiyaarnimo iyo wanaag iyo qiimo iyo taqdiir ay ku dhamaatay baa loo jeeda ah, marka wa amhalu ahlilcilmi ahlucilmiga kuwa ugu amhalsan u afdalsan ah, amhalu ahlilcilmi fiina ariiqatan xagga dariiqada iyo wadada ahlulcilmi midka ugu qiimo badan wa akzaruuhum ahlulcilmiga midka ugu badan cilman xagga cilmiga azirku waxaa weya yani kahiir matarun ghaziir baa laleeyahay alxamdu lilahi aladi madarana amdarana ilahay roobka noo deji mudirna bifadli illahi wa biraxmatih roob fiican baan helnay aan ilahi ku shukrino subxaanahu watacaala ilahayna mid caamahoo ummadda ay cibaada iyo daaca ku kaalmaysata ilahay oga dhigo ayib marka wuxuu le wa amthalu ahlicilmi fiina ahlcilmi midka ugu fadli badan fiina anag xaanada dariiqatan xagga wadada iyo manhajka iyo maslaga iyo wadada wa akzaruhum akzaru ahlicilmi ahlcilmiga midka ugu badan cilman xagga cilmiga waa kee muqiimu cala alahar ah, midka aharta ku taagan wey shareecada ku dhaqma wey man kaana muqiima cala alahar aharta maxaa loo jeedaa maa yu'haru can nabiyi sala allah alay wasalam wixii nabiga laga wariyey min aqwaalihi wa afcaalihi wa taqriiraatihi ayaa athar la yidhaahdaa marka ninka diinta ku dhaqmaaya ee shareecada ku taagan ee sunada nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo manhajka nabiga ku taagan ee caqiidadiisa ay saliima tahay oo wixii salafulumma ay aaminsanaayeen caqiidaysnaayeen keliya aaminsan wadada ehludalaalka iyo ehlulinxiraafka iyo ehlujahliga wadadoodana ka leexsan kaasaa cilmi iyo maaragtay dariiqo saxiixa ku taagan saasuu leh wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed